yuqaalu waxaa la idhaha fiiha nacamta xarfu tasdiiqin huwa asagu xarfu tasdiiqin rumaynta xarafkeedi weeye waa goorma idaa waqacad hadday dhacdo bacda alkhabari khabar ka gadaal hadday dhacdo kabarkaasu ama manfi ha noqdo ama muhbat ha noqdo labadiyu noo misaalina fiiri naxwo qaama zaydunaa istaagay aw maa qaama zaydun zayd ma istaagin markaasaa leedaa nacam haddii lu yidha qaama zaydunaa istaaga nacam aad tidhaa waa rumayday istaagiddii maa qaama zaydun haddii lu yidha nacam aad tidhi waad rumayday haye wa xarfu iclaamin aa la yidhaahdaa idaa waacad markay dhacdo bacd اstifhaami naxw hal qaama zaydun zayd ma istaagay markaasaa tii naam adaa ogeysiiye in istaagiisa adaa ogeysiina qofkii mustaqdirka ahaa oo su-aasha ku weydiiyey aad ogeysidoo tihi haa arintaas waa jirta waa iclaam wa xarfu wacdin ballanqaadka xarafkiisi ayaa la yidhaahaa bacda dalabi dalabka ka gadaal qofa kaa dalbaday wa tusaale naxwu axsin ilaa fulanin war hebel wanaag u samee saasaa lagaa dalbaday markaasaa tihi nacam waxaad iclaamiday inaad wadaag u samaynaydo ah, waaad waxaan rabaa waxaad ballan qaaday cafwan waxaad ballan qaaday inaad wanaag samaynaydo oo hebel wanaagga u samaynaydo waa xafu wacdin qofkii kaa dalbadoo daalibka ahaa oo ku yidhi axsin ilaa fulanin waxaad u ballan qaaday haddaad nacam tiraa inaad hebel wanaagga u samaynaydo ballanqaad wey wa min majiihaa nacam imaatinkeeda waxaa ka mida liliclaami ogeysin ay u timid qowluhu tacaala ka mida ilaa uu ku qowlay ahlu naarkii ayaa su-aashan la weydiinaya ahlu jannihiyaa weydiinayaan markaas ahlu janno waxay ku yidhaahdeen fahal wajadtum ahlu naar ma ogaateen maakii wacadda rabbukum rabbigiin uu iniin ballan qaaday xaqan mid sugan inuu yahay horta inuu sugan yahay oo naaru jirto ma xaqiijideen oo ma ogaateen fahal wajadtum bimacnaa calimtum laba mafcuulay qaadaneen kii koowaad waa ma kii labaadna waa xaqan fahal wajadtum ma ku ogaateen maakii wacada rabbukum rabbigiin inin ballan qaaday xaqan mid dhab ah oo sugan inuu yahay ma ku ogaateen qaaluu ogeysiisay baxsheen qaaluu waxay yidhahdaan nacam waa ku ogaan dadka ilaahay ku kufriya ilaahay caasiya naar inay leeyihiin inay sugantoon shaki ku jirin waa xaqiijinay leyihin markaan maxaa waaba ku dhex jirna ay marka waa iclaam la weydiiyey iclaamay baxsheen wuu ku yidhi wahaadal macnaa macnahan oo ah iclaam inay inay tusto lam yunabih ma baraarujin calayhi macnaha korkiisa siiba weyhi fainahu siiba weyhi qaala wuxuu yidhi ciddatun waa ballanqaad wa tasdiiqun iyo rumayn macnaha xarfu ciddatin cidda soo masderkii wacadda maaha wacadda iyo ciddu ciddatan soo maaha ciddatun waa xarfu ciddatin ballanqaad xarafkiisa wa tasdiiqun wa xarfu tasdiiqin waa rumayn xarafkeed intaasuu yidhi wa iclaamin kuma darin kitaabkiisaana mogta marjac naxwadi u ah hmm, laakiin haddee faniguna markaas bilow uu ahaa banu aadamna wax walba ma dhammaystiro ah, khaasatan kutubta ugu horeyda funuunta ma dhici karta inay dhammaystiraan fainahu siba weyi qaala wuxuu yidhi cidatun xarfu cidatin ballanqaad xarafkiis weeye wa tasdiiqun wa xarfu tasdiiqin rumayn xarafkeed weeye walam yazid kama uusan siyaadin calaa daalika intaas halkaasuu ku joojiyey siiba weyhi sharax ahaaliatu kelimada saddexayda min alkelimaati kelimooyinkii xaalo ay ka mid tahay allatii kelimooyinkii jaaad ku timid calaa alaaati awjuhin wejejiyaalo saddexa korkood nacam weeye bifatxatayn afar luqaa ku banaan nacam waa luqada mashhuurada in nuunta iyo cayntaba la fadxiyo luqada labaad caynta in la kasriyo xaashiyaduu ku sheegay nacim waa luqatu kinaana uu ku yidhi wa bihaa qara alkisaa'iyu luqada saddexaad nuunta iyo cayntaba kasri nicim dheh luqada afraad caynta xa u bedel naxam dheh afarta luqa ku bannaan athaalihatu kelimada saddexayda min alkelimati kelimooyinkii xaalo ay ka mid tahay allatii kelimooyinkii jaad ku timi calaa alaaati awjuhin wejajyaalo saddexa korkood nacam weeye bifatxatayn xaalay tahay fa yuqaalu waxaa la idhaha fiiha nacamta xarfu tasdiiqin huwa lafdigaanu xarfu tasdiiqin rumaynta xarafkeedii weeye qofka mukhbirka oo warka sheegaad u rumayne xarfu qofkii ah, warka sheegayaad u rumayne qofkii aad warka u rumayne idaa waqacad goormay noqdaa xarfu tasdiiq idaa waqacad markay dhacdo bacda alkhabari khabar ka gadaal khabar almuhbati la sugay naxwu qaama zaydunaa istaagay aw ilkhabari bacda alkhabari khabar ka gadaal khabar almanfiyi la anfiyey naxwu maa qaama zaydun zayd ma istaagin markaasaad leedahay nacam waxaa leedahay xarfu tasdiiq aa laleeyahy wayuqaalu waxaa la ydhaha fiiha nacanta xarfu iclaamin ogeysiinta carabkeedii lilmustakbiri qofkii kabarka dalbaayey qofkii khabarka dalbaayey waa mustafhimkii qofkii fahamsiinta dalbaayey aad wax u sheege qofkaasaad u sheege oo aad ogeysiine xarfu iclaam aa la yidhaahdaa qofkii mustaqbirka ahaa mustafhimka ahaa fahamsiinta dalbaayey qofkii aad u sheege oo aad wax ogeysiine idaa waqacad waa markay dhacdo bacda alistifaami naxwo hal qaama zaydun zayd ma istaagay uu ku yidhi aduu khabarkaa dalbaa aduu ogeysiinkaa dalbaa aduu kaa dalba inaad fahamsiido zayd inuu taagan yahay in kale ah, waa mustafhim waa mustakbir way marka waxaad nacam haddaad tiraa macnaheedu waxay tahay waxaad ogeysiiday zayd inuu istaagay isagu waa kaa dalba inaad ogeysiido aduu warku weydiiyey markaas haddaad tidhaa nacam waa ogeysiin iyo iclaamin oo aad iclaamiday inuu istaagay wa fiihaa nacam waxaa la dhaha xarfu wacdin ballanqaadka xarafkiisii liaalibi qofkii wax kaa dalbayaed u ballanqaade qofaa kaa dalbaday arrinuu kaa dalbaday arrintii aad ballanqaad u samaynay ballanqaada u samaynay idaa waqacat waa markay dhacdo bacda dalabi naxwu an yuqaala an yuqaala laka waa in lagu yidhaaha axsin ilaa fulanin hebel wanaag u samee oo fataquu aad tidha nacam nacam haddaad tiraa ah waa ballan wey ina u samaynayo waa xarfu wacdin wey wa min majii'ihaa nacam imaatinkeeda waxaa ka mid a ah ayda noqosha liliclaami ogeysiin ay u timaado bacda alistifhaami qowlu a ah ka mida tacaala ilaa wuu sarray ilaah uu ku qowlay fahal wajadtum ma ku ogaateen gaalo maakii wacadda rabbukum ahlunaaray ahaayeen marka ahlunaarna haddee gaalo keliya ma ahan laakiin dadkii aan rumaysnayn adduunka ee aakire ku rumeeyey ayaa su aad ugu dhacayda oo ayagu hadda qofka muuminkaa ah xataa naarba ha gale adduunka markuu jooga laftirkiisa ballanka alle waa ogaa inuu run yahay inkastoo ogaalkiisu nacas iska yahay hadduusan diyaargaroobey oo uusan macno weyn lahayn laakiin un gaal la mid maahanoo hadde hadhow kasoo ka soo baxa waa laga soo saara marka dambe fahal wajadtum ma ku ogaateen maakii wacada rabbukum rabbigiin inin ballan qaaday xaqan mid sugan inuu yahay ma ku ogaateen qaaluu waxay dhahan nacam waa ogaanay ogeysiisa bixiyeen وhaada macna macnahan wahuwa macnuhu majiiu nacam nacam imaatinkeeda weeye liliclaami uu u yimaado lam yunabih ma baraarujin calayhi macnaha korkiisa siiba weyhi fainahu siiba weyhi qaala wuxuu yidhi nacam cidatun xarfu cidatin waa ballanqaad xarafkiis wa tasdiiqu wa xarfu tasdiiqin waa rumayn xarafkeed walam yasid calaa daalika intaas kama uusan kordhino kama uusan siyaadin intaas halkaasuu ku joojiyey alkelimatu matni alkelimatu kelimada kelimada araabicatu afrayda i weye bikasri hamsati xaalo ay ahaatay hamsada oo la kasriyo iyo wa sukuunulyaayada oo la reebo wahiya idu bimansilati nacam nacam booskeedii ku suganta oo macnaheedu waa maxe hadday dhacdo bacda alkhabar takuunu litasdiiqi wa hadday dhacdo bacda alistifhaam takuunu liliclaami hadday dhacdo bacda dalabna takuunu lilwacdi saddexdiiy tuse ah, saddexdiiy tuse bimansilati nacam macno u dheeraadana waa leeda macno u dheeraada u gaarana waa leeda waa kana macnihii u gaarka ahaa wuxuu ku yidhi wahiya idi bimansilati nacam ayay ahaatay ilaa laakini annahaa iida taktasu waxay qaas la tahay bilqasami dhaara gadaalkeeda dhacda dhaar dhaartaasuna waxay noqotaa wallaahi warabbi walcamrika saddexdaas lafdiyay noqotaa dhaartaasu wax kale ma noqoto ah, wallaahi warabi walacamri oo kale taasay noqotaa qul naxwo qul nabiga suubanow i haa warabbi rabbigaygan ku dhaartay inahu bacigu laxaqun waa mid sugan ah, waa sugan yahay shaki yar kuma jiro marka tan ayadaa la gaara lama yidhahdo nacam warabbi lama yidhaahdo dhaaru kama daba dhacdo nacamta laakiin iida waa ka daba dhacdaa waa macno u gaar ah oo u dheeraad ah sharax alkelimatu kelimadda kelimada araabicata fayda kelimadoo mimaakii ka mida jaa ku yimid calaa alaaati awjuhin ii weeye bikasri اhamsati xaalo ay ahaatay hamsada lahoos dhigo iyo wa sukuun ya iyadoo la reebo ya-da almukhafafati la fududeeyey whiy idi xarفu jawaabin jawaab xarafkiis weeye xarafkaasoo bimansilati nacam nacam booskeeda ku sugan fatakun waxay u sugnaataa litasdiiqi اkhabari warka la rumayntiisa waliclaami mustaqbiri qofka khabarka dalbayo fahamsiinta dalbaa ogeysiin la ogeysiiyo waliwacdi daalibi kii dalbaayay inaad wax samaydo ballanqaad loo ballanqaado fataqacu waa dhece bacda naxwi bacda naxwi qaama zaydunaa istaagay markaasaa tidhi i waa tasdiiq wamaa qaama zaydun zayd ma istaagin markaasaa tidhi i waa tasdiiq wahal qaama zaydun zayd ma istaagay markaasaa tidhi i waa iclaam wadrib zaydan zayd garaac markaasaa tidhi i waa wacdi iyo ballanqaad kamaa taqacu siday u dhacdo nacam bacdaha madkuuraaddaas ka gadaan sidii nacam u dhici jirtay laftirkeediiay u dhaceen haadaakaasu muqtada tashbiihi isku shabihidda macnaha uu keenayo wey saw laguma dhihin wahiya bimansilati nacam nacam booskeediiya joogtaa nacamaa lagu shabahay tashbiihaasaa wuxuu keenayaa saddexdii nacam tusta inay tusaydo marka waraa ka jira sababtuu ku leeyay macnahaasuu keenaya tashbiiha waraa laga keeno qaar ay ka keeneen nuxaadda ka mida haadaak macnahaas oo ah inay saddexdii macnoo nacam tusi jirtay ay tusto muqtada tashbiihi waa tashbiiha macnuu keena wazacana ibnu lxaajib ina xaajib wuxuu ku andacooday annahaa idii inamaa wax kale maahan taqacu way dhacdaa bacda alistifaami istifaam ka gadaal khaasatan akhusu waa gaar khaasatan gaaryeelid wey maba dhacdu yidhi bacd alkhabar iyo bacd adalab saasuu yidhi ilaa laakini annahaa idi tufaariqu nacamay faaruqe min xayثu kownu ahanshadeeday ku faaruqe taqtasu mid ku kaasa ay tahay bilqasami dhaar bacdahaa iida ka gadaal xaal uu qasam ku ahaaday qasamaa dhaca iyada gadaalkeeda qabla alqasamay dhacdaa iidu taasay uga duwan tahay nacamta nacamtaa taasay uga duwan tahay ilaa laakiine annahaa idi tufaariqu way faaruqee nacam min xayثu kownuhu aanshadeeda xaggeeda taqtasu mid ku qaasa ay tahay bilqasami dhaarta bacdahaa iida ka gadaal xaala qasamku uu ahaaday qasam ayaa gadaalkeeda yimaada wadaalika tusaalihi naxwu qowlihi tacaala waa ilaahay qowlkiisaoo kale ilaah uu ku qowlay wayastambiuunaka waxay kaa khabar dalbayaan wayastambiuunaka aaladu gaaladu aday khabarkaa dalbayaan waray kaa dalbayaan axaqun ma mid suganba huwa bacigu ah, warkeeday kaa dalbayaan bacigu ma wax sugana ay leeyihin gaaladu ah, aday kaa wayastanbiuunaka nabce ee yadlubuuna minka nabc khabaray kaa dalbayaan wey wayastanbiuunaka gaaladu waa kaa war dalbayaan axaqun ma mid sugana huwa bacigu qul waxaad tidhaahdaa ii haa waa mid sugan wa rabbi rabbigaygaan ku dhaartay inahu bacigu la xaqun waa mid sugan waa mid sugan xaqa marna waa haabit marna waa ضid اbaaطil hadda halkan waa haabita loola jeedaa waa ضid اlbaaطil loolama jeedo ee waa shay sugana loola jeedaa waa shay sugan oon shaki ku jirin macnahaas hadda loola jeeda halkan matn alkalimatu kelimada alkhamisatu shanayda xataa weeye saddex macno kelimaadkii ku imaanayo toddobada hayaan ku jirno kelimada shanaydaa waa xataa alkhamisatu kelimada shanaydaa xataa weeye faaxadu owjuhihaa xataada owjuhdeeda mid ka mida an takuuna waa inay noqoto jaaratan mid wax jarayda fatadkulu laba kuu banaan inaad ku cadafto takuuna oo nasbisan oo fatadkula waxay gelay aad tirado an takuuna waa inay noqoto jaaratan mid jarayda oo fatadkula ay gasho aad leedaho takuunaad ku cadfee waxaa kaloo kuu banaan inaad ka dhigto fa'da raabidatu lijawaabi shardin maxduufin oo aad tidhahdo an takuuna inay noqoto jaaratan mid jarayda oo jaaratan mid jarayda ftdkulu waa gele fatdkulu marka fadan waa raabidatun lihard raabidatun lijawaabi shardi maxduufin idaa kaanat xataa jaaratan fatadkulu saasuu ahaa xaashiyada inin dhigay xaashiyaduna kugu yaala sharxan hadhow ka arkayna insha allah hadda halkan ka arki maydo an takuuna jaarata waa inay noqoto fatadkula ay gasho cala اsmi ism asariixi cad ism sariixa waxaa la idhaha waa ismaan u baahnayn isimnimadiisa in lasoo awilo lasoo dhalaaliyo ah, uma baahna adaatulsabka in lagu dhalaaliyo waa isim sariixa weliba daahir wey damiir ma gashee isim ah, wuxuu ku yidhi bimacnaa ilaa xaalay tay gashee fatadkula waa inay gasho cala alismi sariix bimacnaa ilaa xaalay tay macnaheedu waa maxe waxay faa'iidaynaydaa haaye sidii ilaadu haaye u faa'iiday jirtay naxwu xataa maطlaci اlfejri fejerka dhalashadiisa ilaa laga gaaro ilaa halkaasay ku dhammaanaydaa marka laylatulqadrigi xataa xiinin waqti intii laga gaaro wa cala ismina waa gashaa ism almuawali laga soo dhalaalinaa min an mumaratan xaal ay tahay antu mid la iyo wa min alficli اmudaaric ism sariix ah oon waxba laga soo dhalaalinayn waa gashaa ism muawal an iyo ficil laga soo dhalaalina waa gashaa antaasna waajibaa loo xadfaa ficilka ka dambeeya waa la naصbiya anta maxduufadahana naصbine fatakunu waxay noqonaya taaratan mar marka ay ficil mudaaric ku jirto ficilkaasna waxa naصbina waa anta maxduufadaahi xataa iyadu waa xarfujar mar walba ah, ama ficil mudaarica ku jirto ama isim daahiraha ku jirte mar walba waa xarfujar markaan ay ficilka ku jirto masderka ficilka laga dhalaali doonay jire marka markaas ay ficilka mudaaric gasho labay ku imaan kartaa bimacnaa ilaa waqaayo iyo bimacnaa key waa tacliil labada macnay ku imaan kartaa labadaba waa noqon kartaa markay ficilka mudaaric ku jirto fatakunu taaratan waxay noqona mar bimacnaa ilaa naxwu xataa yarjica ilaa uu ka soo laabto ilayna xaggeenna muusa waa bimacnaa ilaa waa qaaye alaslu asalku wuxuu ahaa xataa an yarjica ilaa uu soo laabto ey ilaa rujuucii soo laabashadiisa intii laga gaaro ilىa zamani rujuucihi soo laabashadiisa zamankeeda intii laga gaaro wa taaratan marna bimacnaa keyay noqona naxwu aslim islaam bimacnaa keyna waxaa lagu yaqaan an yakuuna maa qablahaa cilatan lima bacdaha bimacnaa keyda waxaa lagu yaqaan an yakuuna maa qablahaa cilatan lixusuuli maa bacdaha waxa ka horeeya waa inuu waxa ka dambeeya cilo u yahay oo sababka keenaya waxa ka dambeeya in la helo waa inuu noqdo waxa ka horeeya markaasaa la bmanaa kay naxw aslim islaam gaalow xataa tadkula xataa tadkula اjanna kay tadkula اljanna jannada inaad gasho darteed maxaa yeelay alslaamu sababu dukhuuli اjanna ah, marka waxa ka horeeya xataada oo ah islaamnimada waa sababun waa sababu dukhuuli اljanna waqad taxtamilhuma labada macno inay akhbashaa dhacda mar waxay jirta mudaaricay ku jirtaa bimacnaa ilaa waa laga dhigi karaa bimacnaa kayna waa laga dhigi karaa hal meel ayadoo ku jirta labada macnay aqbale wadalika tusaalihiina ka qowlihi tacaala waa ilaahay qowlkiisoo kale ilaah wuu sarreeyaahe ilaah uu ku qowlay faqaatiluu mu'miniinow la dagaalama allatii kooxda tabqii gardarsanayda labada kooxoodoo muslimkaa oo dagaalameen kooxda gardarrada wadda iskugu taga xataadan ka dhig balqaa'iya xataa tafiia ilaa an tafiia ilaa ay u soo laabato dagaalka kuwada ilaa amrilahi ilahay amarkiisa oo ah islaaxi war heshiiya haisgelinina kooxaa maya lagama yaabo iskugu taga gawda ku haya goormaa dagaalkaasu dhammaana war waa hogaansamayna war hana hana cirib goynina markay yidhaahdaan waa haa'iya marka waa meesha dagaalku ku dhammaana haye key ka dhig bimacnaa tacliil ka dhig faqaatiluu la dagaalama allatii kooxda tabqii gardarsanayda xataa tafiia kay tafiia inay soo laabato ula dagaalama ilaa amrilahi usoo laabato dagaalka maahan inaad ciribgooda inaad doonaydaan maahan kacaarsi waxaad rabtaan inay amarka alla qaadato iyo islaax oh. inay amarka alla qaadato islaaxa ogolaataad rabtaan wain طaa'ifataani min almuminiina اqtataluu faaslixuu baynahumaa fain bagad ixdaahumaa faqaatiluu latii tabqi fain bagad ixdaahuma cala اlأkra faqaatilu lati tabqi war heshiiya laleey marka hore ha isdilinina qolaa tii maya maya nala dhexgeli ma isku kaana daaye wixii muslim meesha jooga kooxdaas inay ku rogmadaan la raba oo la isugu tago wixii muslim meesha jooga dagaalkaas marka ma ciilaa loo dilaa maya waaba walaalahan muslimaba saa ciil loogu dilaa waxaa loo laynaa amarka alle ha u hoggaansamin culaysaarid weeye haddii mar alla marka lagu bilaabo ay yidhaahdaan waxa weya war waa hogaansanay xataa lama dhiibi tiri karo kii dhaawac ahaa saas darteeda midka dhaawaca la dhiibi tiri ma kii iska carara la dili ma kii hubka dhiga la taaba ma maaha wuxuu dil ma ee waa culays saarid soo ma jeedid marka waa bimacnaa kay soo ma jeedid faqaatilu la dagaalama allatii kooxda tabqii gardarsanayda maxaad u loola dagaalamaa xataa tafiya kay tafiya inay soo laabato daraaddeed ilaa amrilaahi ay u soo laabato ey ilaa an tafiya waa macnihii hore dagaalka waxaad ku wadaan ilaa ay ka soo laabaydo macnihii labaadne a k antafiya inay soo laabato deegteed ula dagaalama wazacama wuxuu ku andaxooday ibnu hishaam alkhadraawiyu maxamed ibnu yaxya ibnu hishaam alkhadraawi abu cabdullaahi alandolosi wuxuu xaashiyadu in kugu dhigaa ninka iyo magaciisa meeshuu ka soo jeedo iyo wabnu maalikin ina maalig labada waxay ku andaxoodeen ilaa annahaa xataadii takuunu inay noqoto bimacnaa ilaa macno kalan u hayna yidhaahdeen markay ficilka gasho bimacnaa ilaa ka qowli sida shaacir qowlkiis layse alcadaau bixintu ma ahan min alfuduuli maalka dheeraadkaa la bixiyaa samaaxatan deeqsinimo ma ahan xataa tajuuda ilaa an tajuuda inaad bixida maahane walxaal ma ladii kii ladayka agtaada ku sugan qaliilun uu yari deeqsinimo maahan markay meelaad wax dhigto qoo weydo inaad xoogaa dheeraada aad iska bixido waxaas deeqsinimo maaha ee adoo waxaad hayd ama yar yihiin inaad bixida taasaa la idhaha deeqsinimo marka waa bimacnaa ilaa ay leeyihiin waxay leeyihin laysalcadaau siismada min alfuduuli dheeraadka waxa kaa soo haro baahidaada ka soo haray aad bixidaa samaaxatan ey juudan maahan deeqsinimo maahan ah, deeqsinimo maahan xataadaana waxaa ka dhigan bimacnaa ilaa xataa tajuuda ilaa an tajuuda inaad bixida maahane walxaal maa ladayka agtaada qaliilun mldiki maadana ismawsul weye mldiki ladayka agtaada ku sugan qaliilu mid yar inuu yahay ilaa an tajuda inaad deeqdo maahane wahuwa ilaa an tajudadu istinaaun munqaicun wey balintaan horta xataa waa war badan tahay xataa warkeedu waa badan yahay balintaanan soo akrino har alkalimatu kelimada kelimada alkhamisatu shanayda mima kelimad alkhamisatu shanayda mima kii xaalay ka mid tahay jaaa ku yimid calaa alaaثati awjuhin xataa weeye faaxadu awjuhiha wejajiyaalka ay ku timid mid ka mida an takuuna waa inay noqoto jaaratan mid jarayda mid jarayda waa inay noqoto oo fatadkula ay gasho ama fatadkulu waa gele labadaba kuu banaan cala ismi halkaasu ixraabta kaaga qadanaa fatadkula oo fatadkula ay gasho cala ismi ism asariixi cad ism sariixa waxaa la idhaha waa ism aan u baahnayn ismnimadiisa ta'wiil uma baahna in lasoo dhalaalay hadduuba ismiya ismka adhaahiri daahirka oo xataadu damiir ma jirto ee ism daahirahay jirtaa oo fatakuna fatakunu labadaba kuu banaan oo fatakuna ay noqoto bimacnaa ilaa fi dalaalati tusida ay ugu macnaa fi dalaalati tusida ugu macnaa calى اntihaai اlgaaya haayada dhammaashadeeda ay tusaydo ilaa ay la macno tahay waxay kala macno tahay inay tusto yool dhammaanaya meel wax ku dhammaanayaan sidii ilaa u tusi jirtay ay xataaduna u tuseen macnaha waxa u asala ilaada labadan lafdi aad inaad ogaato maskaxda iyo maanka kaaga dhagaan intihaau intihaaulgaaya inay faa'iideeyaan wuxuu dhihi jiray shiika iyagii usuulka qof naxwo si sax u fahmay usuul fiqiga waa tus tus Ah, bilaa lagu bari kara usuulka dhan ah, maahan sanad xataa dhowr biloodaa la tusa halkan ka ba halkan ka ba halkan ka baxa lale laakiin haddaan naxwo u bislayn waa lagu feera jaba haddaad tiraa usuulan ka dhaadhicina hmm. marka fiiri labadan macno le adugu hayso haayadu waa muhiim oo axkaam badanaa ku xiran waxaana asal u ah waa xataada iyo ilaada fiiri naxwu xataa maطlac اfjri fjerka dhalashadiisa ilaa laga gaaro xataa xiinin wakti intii laga gaaro wahal majruuruha su-aal uu ka dhigay wahal majruuruha xataada isimka lagu jaray daakhilun ma mid soo gelaya fii ma shayga qablaha ka horeeya shayga ka horeeya miyuu ku xugunya oo xugunka la soo gela ow khaarijun canhu mase waa ka baxsan yahay ow daakhilun waa soo gela miya taaratan mar waa khaarijun waa ka baxa ukra mar kale saddex qowlaa ku jirta qowlka ugu xoog badan waxay tahay maa bacda xataa yadkulu fii maa qabla xataa xukunka waa qowlka ugu xooga badan oo naxwoley ay maraan waxa wayaan xataada waxa ka dambeeya wuxuu xukunka la wadaaga waxa ka horeeya waa qowl ah, qowlka labaad wuxuu leeyahay maya waa ka baxsan yahi kumana jiro qowlka saddex uu leeyahay maya qaraa-intaa la fiiriyaa marna waa ku jira marna waa ka baxsan yahi ah, ah, saasaadna moodaa qowlkaas dambaad moodaa inuu sawaabka u dhow yahay qaraa inaan laga maarmaan ay tahay laakiin yaa asalaha la raba horta saddex wey fiihi waxaa tira aqwaaluna ku sugan dahaba wuxuu ku tegey sibawayhi wاlmubarid abu cabaas almubarid moxamed ibnu yaziid wa abu bakr ibnu saraag wa abu caliy alfarisiyu waxay ku tageen ila qowlka hore oo ah waxa ka horeeya oo majruurka waxa jaraydaa waxa ay jaraydaa waxa ka horeeyuu gela oo uu xukunka ku soo gela waxa ka dambeeya waa waxay jaraydeen mogta waxa ay jarayd majhuurkeeda waa ka dambeeya soo maahan xukunka ka horeyuu gela qowlkaasay mareen o waa la garta wadahaba abuxayaan wuxuu ku tegayo waa asxaabuhu ila aaniya maya ma soo gelayo waa ka baxsan yahi laakiin halkaas xaashiyada fiiriya waa asxaabuhu meesha a haada naqlu naqligan laga soo raray can asxaabi abi xayaan khilaafu ma hadal uu khilaafsany filirtishaaf kitaabka leer abuxayaan ku sugan qaala abuxayaan wuxuu ku yidhi raximahullah filirtishaaf qaala asxaabunaa saaxiibadeen waxay yidhaahdeen idaa jarad xataa xataa markay wax jarto laa yakuunu ma noqdo maa bacdaha waxa ka dambeeya ilaa daakilan mid gelaya maahane fii maa qablaha waxa ka horeeya naxwu darabtulqowma qowmkiyaan garaacay xataa zaydin maca zayd waa garaacay iiri marka warkiisa abuxayaan yuu la socdaa sibaweyhi iyo mubarid iyo waxa weeyaan wuxuu la socdaa abubakr ibnu saraj iyo cali farisi saasuu la socdaa wadahaba wuxuu ku tegey saclab iyo wasaaxibu dakhaa'ir shiika iskale kitaabka lada adakhaa'ir fi naxwi waa cali ibnu moxamed abulxasan alhalawi waa kan hoos kaa leh shiikaas iyo saclab waxay ku tageen ila farisi qowlka saddexaad oo ah marna waxa ka dambeeya waxa ka horey xukunkooday gelayaan marna geli mayaan وتdkل way gaشhaa xataadu calى اsm sm almuwli oo laga soo dhalaalinayo min an xaala kwnihaa xaalay tahay antaasu mdmaratan mid la xadfay oo la idmaaray idmaaran idmaarko wujuban waajiban oo waajib ah iyo waa min alficliya laga soo dhalaalina anta lagu cadfaa min an a laga soo awila iyo waa min aficli ficilka ficilka almudaaric mudaarica ah laba macnayna tuse markaas ay mudaarica gasho bimacnaa ilaa bimacnaa key labadiiu kuu sheega wahiya xataada fii daalika misaalkaas waa markay ficilka gasho calaa wejayni laba wej korkooday ahaatay fatakunu taaratan mar waxay noqaa bimacnaa ilaa wadaalika tusaalihi naxwu qowlihi tacaala oo kale weeye lan nabraxa ka suuli mayno caakisiina kuwa ku negi inaan nahay calayhi calaa cibaadati اlcijli xataa yarjica ilaa uu soo laabto xataa yarjica ilaa uu soo laabto ilaynaa xaggeenna muusa nabi muuse marka markan waa bimacnaa ilaa alaslu asalka fi taqdiir u asal ah xataa an yarjica wey ana meesha ku jirta oo ficilka yarjica wax nasbina ficilka yarjica wax nasbina waa an maxduufa ah, alaslu asalka fi taqdiir asalka xataa an yarjica ban iyo walficl mudaaric wey asalku ban iyo walficl mudaaric ey ilaa rujuuci muse soo laabashadiisa bita'wiili masderi masder la awilidiisa xaal u ahaaday miaalkaas oo ah an walficlida an yarjicdaas xataa yarjicdaasu bitawiililmasderi masder la awilidiis xaal u ahaaday min an iyo walficliya laga soo awila masderka ey ilaa zamaani rujuucihi soo laabashadiisa intii laga gaaro bitaqdiiri zamaanin xaaluu yahay misaalku zamana lasoo qadaraa maxaa dhacay oo zaman lasoo qadara zaman kuma jirin xataa yarjica ay ahaayeen xataa yarjica maxaa zamanka loo soo qadaray wuxuu ku yidhi wadaalika taqdiiru zamanka haabitun waa sugan yahay lianna rujuuca soo laabashada laabudda lahu waa laga maarmaan min zamaani wakti waa inay dhexdiisa dhacdo soo laabashadu wakti unbuu soo laabana qofku waa laga maarmaan ila wuxuu yidhi lianna rujuuca soo laabashada laabudda lahu waa laga maarmaan min zamaanin zaman zamankoo yakuunu uu sugnaana xusuuluhu rujuuca xasilidiisao fiihi zamanka dhexdiisa uu xasilo waa laga maarmaan kalficli ficilkii xaaluu la mid yahay rujuucu rujuucu waa masder xadau tusaa asalka xadau tusaa ficilkuna xada iyo zamanu tusaa laakiin fiiriya rujuuca xadadka mudaabaq u tusaa mudaabaqa waxaa la idhaha lafdiga macnaha loo dejiyey laakiin haddana waxaa ka laazima maadaama xadadku uu dhacda yahay waa inay zaman dhexdiis dhacda ah, ilaa shay kastoo dhaca zaman u dhex dhaca marka rujuuca ama masderoo dhanba dheh masderoo dhanba xadadka mudaabuqu kutusa zamankana iltizaamu kutusa ah, iltizaamu kutusaa dalaalatuliltizaamka waxaa la yidhaha waa lafdigu inuu tuso macno aan mudaabaqayhaynoo lafdiga aan ka muuqan laakiin aan ka hari karin oo haddaan idhaahno ina allaha khaaliqu kuli shay khaaliq haddaan idhaahno khaaliq waxa uun la fahmaa allah magaciis inuu yahay kuna sifaysan yahay wax abuurid mudaabaqaan intaasuu tusaa laakiin waxaa ka laazimaya cilmi inuu leeyahay alle haddaan idhaahno waa khaaliq maxaa yl cilmi la-aanna wax la abuuri karaa isagoon cilmi u lahay miyuu abuuri karaa waxaa kaloo ka laazimaya awood kaamil inuu leeyahy hadduusan awood lahayn miyuu abuuri karaa shay kasta wuxuu ku muquuni waa labada sifo oo ah alcilmu wاlqutra ah. litaclamuu ana allaha calaa kuli shayin qadiir wa ana allaha qad axaada bikuli shayin cilma wax weyn taas waa inaad ogaataan sababtoo ah wax kasta oo la samaynaa labadaan u baahan yahin alcilmu wاlqutra shayga haddaad oqoon kasta u leedahay asaadan awood fulineed lahayn xalama qaban kartid shayga haddaad awood kasta leedahay asaadan meel laga mana oqoon waa iska agtaagnaane waxaana dhacda wax yaroo fariyo suula inuu rabo ah. marka markii la yidhi allah wax abuura alkhaaliq magaxa ah mudaabaq ahaan allah wuxuu tusaa oo ku sifaysan wax abuurid laakiin maxaa ka laazima waxbuu abuuraa alcilmu wاlqutra marka waxaad leedahay xadas zamanka mudaabaqa uma tuso masderku xadau tusaa oo mudaabaqa u tusaa ee zamanka lafdigan looma dejin laakiin mar haddii la yidhi dhacdo maxaa ka laazima waqti dhex dhacdo laakiin ficilka marka horeaba loo dejiyey inuu xadas iyo zaman tuso marka horeaba loo dejiyey intaas waxoogaa uu wax yar ka sheega fiiri wuxuu ku yidhi wadaalika taqdiiru zamaanka zaman in la soo qadaraa haabitun waa sugnaaday maxaa yeelay lianna rujuuca masderka rujuuca laabudda lahu a laga maarmaan min zamaanin zaman zamankoo yakuunu uu sugnaanaa xusuuluhu rujuuca xasilidiisa fiihi zamanka dhexdiisa kalficli xaalu lamida ficilkaba zow zaman laga maarmaan maaha waa laga maarmaan saasoo kale wey ilaa laakiin meeshay kala duwan yihiin kutusaa ficilka dalaalatu mudaabaqu zamanka kutusaa laakiin masderku dalaalatu iltizaamu kutusa intaasay kala duwan yihin ee mid walbaba zaman waa laga maarmaan markaasu wuxuu ku yidhi kalficli xaalu lamid yahay ilaa laakini ana dalaalata almasderi masderka tusidiisa cala zamaani zaman uu tuso iltizaamiyatu weeye waa shay laazimayo ka dhalana wa dalaalata alficli ficilka tusidiisa ficilka almuawali minhu laga soo qaatay almasderu cala azamaani zaman inuu ficilku tusaana wadciyatu waa mid loo dejiyey waaba loo dejiye waa dalaalatu mudaabaqa waaba loo dejiyeyba فالفعل موضوع للحدث والزمان مطابقة waa kan xاشhyada kule ka soco dalaaة مطaaبقة iyo التiزاam waa masle haddi usuul looga hadlo usuul iyo dalaalatulأlفaada looga hadlaa ee masle naxwo ma laakiin oqoontii iska leeya isagoo isku dhex darsana hadba dhinacay ula fakanayda isagoo soo xadaynaya hadda وتkunu xatىa dalaalatu tadamun waxa weeyaan alkhaaliq haddaan idhaahno alkhaaliq haddaan idhaahno wuxuu tusaa allah magaciisa waa dalaalatu tadamun haddaan idhaahno alkhaaliq wuxuu tusaa ilahay inuu wax abuuro waa dalaalatu tadamun waa bacdu macna alkelima dalaalatu tadamunka waa bacdu macna alkelima kelimadda macnaha ay tusayda qayb ka mid ah la yidhaha dalaalatu tadamun ay ku tusee macnaha qaybtood wey macnahoo dhamaystirana waa mudaabaqa marka isla egyihin lafdiga iyo macnuhu waa mudaabaqa qayb kamidana waa tadamun macno ka baxsan laakiin aan ka heri karinna waa iltizaam waa iltizaam markuu sharxaayo sheekh moxamed saalax uthaymiin kitaabkiisa oo qawaacid اlmuthla oo aad ugu dherdheeraada soo maha halkaasu aad ugu dheeraada hadhowna shuraaxdiisao dhan waa uu ku dandaneeya inuu kelmadan sharxo laba saddexda dalaalo waa muhiim laakiin asmaada allo kale muhiim ay kuu tahay inaad fahamto dalaalaadka alfaadooda waaya wa takunu xataadu waxay noqotaa taaratan mar bimacnaa key atacliiliya naxwu qawlika markaa tacliiliyadana maxaa loola jeedaa waa an yakuuna maa qablahaa cilatan lixusuuli maa bacdaha xaashiyada sadarka ugu dambeeya وتkun xatىa taarata waxay noqotaa bmacnaa keya tacliiliya naxو qawlika wdalika tusaale naxو qawlika waa hadalkaago kaleo lilkaafiri gaalkaad ku tira aslim islaam xatىa tadkula اjanna key tadkula اjanna si aad jannada u gasho key tadkulaha key tadkulaha si aad u gasho ey liأjli dukuuliha gelitaankeeda darteed oo keyda laftigeeda macnaheedu tacliiliyu kuusii cadayna macnaha laamta asal waa ilaa tacliilkeed marka islaamnimada waxay sabab u noqona iyo cilo gelitaanka jannada waqad takunu xataa inay ahaataa la arkaa fii mawdic waaxid fi mawdic اwaaxid waqad takunu inay ahaataa la fi lmawdic اlwaaxid hal meela taxtamilu mid aqbalayda humaa ayil macneeyeyni labadii macno labadii macno oo gaayada iyo taliil labadii macnoba markaasuu ku fasiray macna ilaa inay aqbashaa la iyo wa macna key wadalika tusaalihii ka qowlii waa ilahi qowlkiisa oo kale tacaala ilaa wuu sareeya ilaa sareeye ha isku dhihin tacaala ilaa sareeye ha isku dhihin caza alla qaalib ahaaye ha isku dhihin jalla alla weynaaye ha isku dhihin alla looma duceeyo duco iyo khabar kala fehn haddaad tidhaahdo sareeya waxaa ilaahay ka baryaa alla inuu saro maro waay hor ilaahay miyaa loo duceeya ceeb waay ha ya meesha maba qaban kartee ka qowlihi ilaahay qowlkiisa oo kale tacaalaa xaalu sareeyaa waaba arrin katare xaalu sareeyo xaaladda uu sareeyo maxaalad uusan sarayna jirin ilaa xaal maxay faa'iideydaa wasfun lisaaxiba qaydun licaamila soo maahan xaaladda uu sareeyaa tiri maxaa meesha laga fahma xaaladda uusan sareeyin maya ma qabad karto Ah, waa in laga ilaaliya xaalka macnihiisu ogtahay xaaladda uu saas yahay waay so marka waxaa la yidhi ilaahay sareeye haddaad tiraa waa u ducayd laakiin maxaa la meesha alle looma duceeye waxaa la rabaa khabar inaad sheegto inuu sareeyo ka waran adiga le alla inuu sareeyo dadka u sheeg waxaad tiraa tacaala alla wuu sareeyaahe iska dhe caza alla haalibehe dhe haalib noqoye hadhihin ha u ducayn looma duceeyo jalla weynaaye hadhihin ilahay waxaan ka baryay inuu weynaado war awalu weyna alle subxaan allah waxaa tihi caza haalibu ahaaday alle dheh wajalla waa weynaaday dheh tacaalaa waa sareeyaa dheh makhluuqa u ducee laakiin khaaliqa ah ha iskugu ducayn looma duceeye waayahay ka qowli wadaalika tusaalihi ka qowli wa ilahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaah wuu sareeyaahe oo ilaah uu ku qowlay faqaatiluu la dagaalama allatii kooxda tabqi gardarsanaysa xataa tafii'a ilaa ay u soo laabato ilaa amrilaahi yuxtamalu waxaa la aqbali karaa an yakuuna almacnaa inuu yahay cala algaayati yoolka oo la yidhahdo dagaalka waxaad wadaan ilaa ay amarka alle usoo laabaydo halkaas ku joojiya ka horna ha joojinina awi tacliili tacliil inuu yahay ciladaad ula dagaalamayda cadaawo maha iyo ciribgoyn ee ciladu waxay tahay haw ah, soo laabteen ilaa an tafiya ilaa ay ka soo laabaya dagaalka kuwada o key an tafiya inay soo laabata darteed ula dagaalama wlhaalibu sida badan wlhaalibu sida badan annahaa xataadu laa takuunu uma sugnaato ligayri daalika labadaas macno waxaan ahayn bimacnaa ilaa iyo bimacnaa key wazacama wuxuu sheegay ibnu hishaam alkhadraawiyu moxamed ibnu yaxya ibnu hishaam alkhadraawi abu cabdillah andolsi min ahli jasiirati khadraa halkaanuu kugu dhigay soo ma jeedid wa tabica waxaa ku raacay ibnu maalikin ina maaligna waa ku raacaye anahaa eyde anahaa ey xataadi takuunu waxay noqotaa bimacnaa ilaa alistinaaiya ka qowli shaacir qowlkiisoo kale oo shaacirkuu ku qowlay layse alcadaau bixin min alfuduuli dheeraadka xaggiisa wax laga bixiyo samaaxatan deeqsinimo ma ahan xataa tajuuda ilaa an tajuuda inaad bixido maahane wlxaal aad bixido maa ladayka agtaada uusan ku sugnayn qaliilu maa ladayka maya maa naafiyan ka dhigay xaraf jaban jirnina marka imaaniyo dhan idan iga noqday laysa alcadaau siismadu ma ahan min alfuduuli dheeraadka wax laga bixiyo samaaxata deeqsinimo maahan xataa tajuuda ilaa an tajuuda inaad bixido maahane walxaalna aad bixido ma ladii kii agtaada ku sugano qaliilu mid yar uu yahay ilaa an tajuda inaad bixda maahane wa huwa ilaa an tajudadu istinaaun munqaicun wey waa istina munqadic istina munqadic waxaa la ihahdaa markuusan jinsiga mustana minhuga ka mid ahayn mana ka mid maaha ilaa wax yar adoo haysta inaad bixido way istinihii mustana minhugiina wax badan adoo haysta inaad wax bixido isku jinsiba maaha wuxuu ku yidhi lna aljuuda in wax la bixiyo fii xaali qilaة اmaali xaaladda maalku yar yahay laysa min jinsi mustatnaa minhu mustatnaa minhuga jinsigiisa ka mid maaha wa huwa mustatnaa minhugu alcadaa waa in wax la bixiyo fii xaalaة اkasra xaaladda maal badnaanta qaala damaminiyu damaminiya wuxuu yidhi waa mxamed ibnu abi bakrin ibni cumar ibni abi bakrin alqurashi almakhzumi almacruuf bibni damamin تحفة الغريب في xاaشhiية مqنi لبيب شhaرح البخاaري شhaرح تسيل iyo kutubtaasuu leeyay نaxوada wax all waxa نuxaad ah بqية الوعاada meel agtaada la iska dhigta ayaga ku wada yaaleen xاaفظ سuyuudi a halkaas ku aruuriyey daa rabto taraajimta wax all qof kastoo naxwo lagu sheegay inaad hesho halkan agtaada waxaa soo dhigataa بqية الوعاad xاaفظ سuyuudi ale laba mujalo iyo kulleyba ku daabacanya waa la helaa inta soo gadato meesha agtaada iska dhig xabadkii naxwoolay ku soo mara waa ka dhexele halkaasay kugu wada yaaleen sheekooyin fiifiican aad ka heleyda sheekooyin fiifiicanoo xiisala mararka gobol aad ka heleyda mid naxwooley wuxuu yidhi habeenaan maalin waxaan idhi ninyo ninyahu naxwo waktigayaa iga baaba'ay waxa weya dadkii xadiis ka shaqeey waa dhergeen ajaray ka dhergeen dadkii tafsiir ka shaqey waa dhergeen inagu qaama saydunaan la fadhinaa tacabkeen waaba imka habeenkii aan ruuyooda war cilmi nabigiiaan arkay markaasuu yidhi war cilmi daa'im oo wixii diintanaba baaqi yeeli lahayd ka shaqaynaydaa hashanlaayin hore u soco ah, waa farxay waa horaan u socdo <laughs> qisas iyo xoogaa sheekooyina laga hel ka soco qaala damaaminiyu damaamini wuxuu yidhi watabica waxaana ku raacay ashumuniyu shumuni aa ku raacay axmed ibnu moxamed ibnu xusein xaasheedu kuugu yaalaahe waa yahay wasna waa ku raacaye wuxuu yidhi wataxtamilu way aqbali kartaa xataada ah, xataada oo beytkan ku jirta xataa tajuuda wataxtamilu way aqbali kartaa algaayata macnihii qaayanimada laga dhigi karo laguma qasbana bimacnaa ilaa in laga dhigo ixtimaalan aqbalid ixtimaalkaasoo marjuuxa laga miisaan badan yahay bian yakuuna almacnaa waa inuu yahay ana intifaa'a kowni cadaa'ika siismadaada ahaanshadiisa anfoomidda ay anfowday macduudan mid lagu tiriyo uu ahaado min asamaaxati deeqsinimada waxbixintaadan in lagu tiriyo deeqsinimada inta ay anfowntoy maqan tahay yemtadu waa taagnaana ilaa zamaani cadaa'ika bixintaada wakhtigeeda ilaa laga gaaro fii xaali qilati maalika xaaladda maalkaagu yaryahay aad waxbixido ah, waxbixinta aad waxbixido inay deeqsinimo noqoto oo lagu tiriyo arintaas in la waayey waa taagnaane ilaa waxay taagnaane laga gaaro zamanka aad wax bixido adoo waxya oh. marka bimacnaa kaayo weeye yidhah oo lagu luqluuqi karaa faidaa acdayta markaad wax bixido fii tilka alxaalati xaaladaas maalku yar yahay tahbutu waa sugnaane samaaxatuka deeqsinimadaadi intii ka horeyda waxaa taagnaane inaan deeqsinimadaada lagu tilmaamin deeqsinimo ama waxbixintaada inaan lagu tilmaamin deeqsinimo taasaa taagnaane yool iyo qaayo waxaa u ah marka aad wax bixido adoon wax dhaaxa haysan oo waxay kugu yar yihiin wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaarak calaa nabiyina maxamed